رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رياض الصالحين بان كجرنا ولي وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي reer xaarifi ahaa qaala wuxuu yidhi dakara dakara asxaabu rasuuli illaahi rasuulka isxaab rasuulka asxaabtiisa ayaa yowman maalin waxay xuseen oo ay ku sheegeen cindahu rasuulka agtiisa addunyaa adduunkay ku sheegeen adduunku waa sidaa adduunku waa fiican yahay adduunku adduun bay ku sheekeeyeen faqaala rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam alaa tasmacuuna miyaadan maqlaynin alaa tasmacuuna ma maqlaysaan alaa tasmacuun wuu ku celceliyey ina albadaadata min aliimaani ina albadaadata min aliimaani badaadada qalalnaanta iimaankay ka mid tahay qofka oo jirkiisa sida uu uga tegay tatarfa iyo nimcada teeda waaweynee faajofaajoodka ah jirkiisii qalalay iimaankay markaa ka mid tahay rawaahu abuudaad baa xadiidkaa wariyey albadaadatu bilbaa'i almuwaxadati ba la dhibceeye baa la akhriyaa wa bidaalayn laba daal almucjamatayni la dhidhibceeyey wahiya rafaafat alhay-a waa rafaafada xagga hay-ada qaabka ah iyo wa tarku alfakhri libaas ka tegitaanka laga tago dharka libaaska faakhirka ah ee kheyrka saraa macnaha faakhirka ah ayaa la yidhaahdaa wa amma waa ama macnaha ina albadaadata min aliimaan yacni altaqaxuda waa taqaxudka labadii wuu noo fasiraa marka marka la leeyahay badaada waa rifaafada ama rafaafada laga taga hay-ada iyo dharka midkiisa faakhirka ahee qaaliga ahee aad u sarreeya taqaxudse waxaa la yidhaahdaa fa qaaf iyo xa haddii la aqhriyo qaala ahlu lluqa waxay dhaheen almutaqaxilu huwa alrajul waa ninka alyaabisu ljildi maqaarkiisu qalalay min khushuumati alcayshi nolosha qalalnaanteeda darteed iyo wa tarki tarafaha ka tegitaankiisa attarafuhi waxyaabaha tarafufka ah macnaha faajofaajoodka iyo nimcada teeda waaweyn iyo tegitaan uu ka tegay darteed yaa jidhkiisii yaabis la noqday weliba asagoo heli karaa laga yaabaa inuu suhdi ahaan markaa uga tago taasaa markaa la yidhaahdaa wa can abi cabdullaahi jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi bacatanaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaana diray sala allahu calayhi wasalam wa ammara calayna wuxuu korkeenna madax uga dhigay abaa cubaydada radia allaahu canhu ayaa madaxna naloogaga dhigay natalaqaa annagoo la kulmayna cayran liqurayshin cayr ay quraysh leedahay safarley hanti wada oo ay quraysh lahaayeen inaan bal waddada u galno saasaa markaa naloo diray wasawadna wuxuu sahay nooga dhigay rasuulka jiraaban kiish oo min tamrin timir uu ku jiro jiraab waa qandi yar oo timir uu ku jiro ayuu rasuulku nooga dhigay lam yajid lanaa nooma helin hayrahu hayrkii waxaa wax aan ahayn waaba noo waayeyba ma noo helin hadduusan noo heli lahaa rasuulka wuuna siin lahaa laakiin jiraabka iyo qoriga ama qandigaa yariiska ah timir ku jirta keliyuu noo helay fa kaana abuu cubaydata abuu cubaydoo madax noo ahaana wuxuu ahaa yucqiina midna siiya tamratan tamratan timir timir ayuuna siin jiray xabad xabad timir ah faqiila waxaa loo yidhi waa jaabire kayfa kuntum sideedaad ahaydeen tasnacuuna bihaa kuwa ku sameeya xabad xabad timir oo siiyo seed u isticmaali jirteen faqiila waxaa loo yidhi kayfa sidee baad kuntum ahaydeen tasnacuuna bihaa kuwa ku fala maxaad ku samayn jirteen xabad timir ah qaala jaabir wuxuu yidhi namusuhaa waan dhuuqaynay kamaa sidii yamusu uu u dhuuqo assabiyu canuga yar naaska hooyada sida canuga yariiskaa naaska hooye marka uu jiqhayo uu u jiqo uu u nuugo oo kalan annaguna u dhuuqdhuuqaynay xabaddii timir ahayd tumma nashrabu waxaan ku dulcabaynay calayhaa korkeeda min almaa'i biyo markaan cabbaar muudsano ayaan biyo ka dulcabaynaa e, markay saas ay noqotona fatakfiinaa wayna kaafin jirtay way nagu filnaan jirtay yowmanaa maalinteenaas ila alleyl ilaa habeenkii laga gaaro waaba dharagsanaynoo saaxiibanna ma qaban jirin maalintaa laga bilaaba ilaa habeenkii waynagu filnaan quraca caleemihiisaan ku soo garaacaynaa say dhulka ugu soo daataan uma ka bacdina bulluhu waxaan ku qoyi jirnay bilmaa'i biyo biyaan markaa ku qoyaynaa caleentii fana'kuluhu markaasaan cunaynaa haddana jidka allaa la difaacaya diintii allah la difaaca cunto ay cunaan masaan ilaa xabad timir ah daxeedteed fa rufica lanaa waxaana loo soo kor yeelay aragnay calaa saaxi hay-ati kafiitaag sidii bal ahoo badan meel arag saan u soconay waxaan aragnay waaye saan u ubaydata wuxuu yidhi maytatun mayd waaye ha cunina waxaan waa bakti waxa bakhtiga ahna waa nalaka xaaraantinimeeyey ha cunin uma kadib qaala wuxuu yidhi laa maya xaaraan nagama ah bal naxnu annagu rusulu rasuulillaahi erga uu rasuulka alla soo diray baanu nahay wa fii sabiiliillaahi jidka allana waan ku soconaa waqadid duriftum waa la dhibaato geliyey fakuluu cuna waayo qofka baahan bakhti baa u bannaan wax uu cuno qofka hadduu waayo faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin falaa ifma calayh waqad iduriftum waana laydiin dhibaato geliyey ee cuna buuli fakuluu faaqamnaa waan ku nagaanay calayhi cambarkii korkiisa shahran hal bil allahu akbar daaba aad u weyn waay cambar waayo waxaa laga yaabaa inay badda soo tuurtay hal bil ayaan cunaynay oo aan meesha deganay wanaxnu anaguna alaau mi'atin saddex boqol oo qof ayaan ahayn xataa saminnaa ilaa aan acayilnay ilaa aan buurbuuranayo samiin aan noqonay yaan meesha dul joognay xataa saminna walaqad ra'aytunnaa waxaan is aragnay naqtarifu annagoo ka soo darayna min waqdi caynihi ishiisa buqeeda bilqilaali aashuun baan kaga soo guraynay adduhna subaga bahalkaa ishiisa ashuun baa la gelinaa sida ceel oo kale subaga ku dhex jira dartii ashuun baa lagu soo gurayaa ashuun baan ku soo qarifaynaynay walaqad ra'aytunnaa waxaan is aragnay naqtarifu anagoo soo daray noo soo qarifaynayna min waqdi caynihi ishiisa buqeeda bilqilaali aashoon baan uga soo guraynay adduhna subaga wanaqtacu minhu waxaan ka goynay alfidala gobol katawri oo dibi oo kale ah cad marka laga soo gooyaba dibi buu la mid yahay cadkii la soo gooyey fidr aw ka qadrin waa isku macna attawr fidrii qadri in la yidhi gobol dibi la mid ah walaqad akhada wuxuu ka soo qaaday uu ka qaaday minaa xaggeena ciidankii waayo wuxuu ka soo bixiyey abuu cubayda alaaata cashara rajulan saddexdeenii boqol saddex iyo toban nin macnaha saddex iyo toban nin buu ka soo bixiyey fa aqcadahum wuxuu ku fadhiisiiyey fii waqbi caynihi ishiisa duqeeda macnaa say subagga uga soo guraan wa akhada wuxuu soo qaaday abuu cubayda dilcan feer oo min adlaacihi cambarkii daabadii feer feerihiisii ka mid ah ilan feertu saas markay u taagnaato waxyar bay qallocdaa fa aqaamaha wuu joojiyey marka feertii buu istaajiyey fa aqaamaha uma raxala wuxuu raray acdama baciir ratikii u weynaa macna anaga micigeena aha ratikii u weynaa oo u dheeraabaa rara la saaray fa mara wuxuu maray min taxtiha feertii hoosteeda ka warrama feerta marka saas loo istaajiyo daagaysaa na way ka soo qalloocanaysaa rati raran ayaad maray mana taabanin feerihiisa weynaantooda ay markaa lahaayeen fa mara min taxtihaa ayuu maray watasawadnaa sahay baan ka soo qaadanay min laxmihi hilibkiisa washaa'iqa washaa'iq macnaa hilibka marka la dildilaacyo marka luqmadda la samaynaya ama oodkac ah, hilibka waa la jeexjeexaa waa la dilindileeyaa qoraxdaa lagu waraaga washayqa markaa la yidhaahdaa waa la dilindileeyeyoo waa la jeexjeexayoo waa la oodkaceeyey ilan hilibka mar allaala marka kalaankalka laga dhigo waa sax amase la oodkaceeyo ama laga dhiga luqmad ahaan inta badan ma uraayo ma uraayo oo saasuu markaa loogu qaadan karaa sahay buu markaa galaa falamaa markii qadimnaa aan soo galnay almadiinata magaaladii madiinana atayna waxaan u nimid rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam fadakarnaa waxaan u sheegnay rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaan u sheegnay daalika arrintaa lahu rasuulka saasaa dhacday saasaa dhacday saasaa dhacday faqaala rasuulku wuxuu yidhi huwa risqun waa risqi akhrajahu allaahu ilaahay uu idiin soo saaray lakum adinka risqi ilaahay idiin soo bixiyey waaye waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib meel uusan ogayn buu ilaahay ka quudiya akhrajahu allaahu lakum fahal macakum micigiina min laxmihi hilibkiisa shay un shay ma ka wadaa war hilibkiisa ma ka soo qaadeen buu dhahay nebiga oo fatadcimuuna aadna quudisaan annagaaba u baahan inaad wax ka cunnee mana siinaysin fa arsalnaa waan u dirnay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam minhu hilibkii xaggiisaan wax uga dirnay fa akalahu wuuna cunay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xarfaha ad adag ayuu noo fasiraya aljiraac wicaaqun waa weel oo min jildin maqaar ka samaysan macruufun oo macruuf ah wahwa bikasri iljiimi jiimtoo la hoos dhigaa la akhriyaa wa fatxihaa waa la kordhigi karaa waalkasru afsax in la kasriyo oo la hoos dhigo ayaa fasixa ahoo aad ugu fiican xagga luuqadda carabiga jiraa inaa dhaho waa weel macruufoo reerbaadiyaasha inta badan isticmaasho wax ku qaataa qowluhu uu yidhi namafsuhaa bifatxi lmiim miimtoo la kordhigaa la akhriyaa namafsuhaa waanu dhuuqaynay waayo waalkhada'u waa waraqu shajarin macruufin geed macruuf ahoo la yaqaano caleemihiisa waaye ta'kuluhu libil geelaa cuna waa geed macruuf ahoo la yaqaano caleemihiisana geelu cuno kaasaa intaan usheena ku dhudhufano markay noo soo daataan yaan biyo ku qoyn jirnay kaasaan markaa cabaynay waa quracay wixii la mid ah waalkafiibu attamlu waa taaga oo min aramli ah. bacaadka ah bacaadku markuu meel ku aruuro ee uu taagmaa la yidhaahdaa alwaqab bifatxi ilwaaw waawga oo la kordhigay wa istaani ilqoox qaafkana la sakniyo la reebo wa bacdaha baa kadibnaba baa la akhriyaa muwaxada la dhibceeyey wa huwa nuqrat alcayn waa duleelka ishaa loola jeedaa waa isha buqeedii waalqilaalu aljiraar waa aashuunka waalfida bikasri lfaai fa'da oo la hoos dhigo wa fatxi daal daalkan la kor dhigo fidalu la yidhaahdo alqidac gobol baa la yidhaahdaa raxala albaciir bitakfiifi ilxaa xa'doo la khafiifiyo raxala in la yidhaahdo ay jacala calayhi araxal raradii buu dul yeelay waay ratigii intuu soo qaaday buu raray yuu raradii kor saaray ay jacala calayhi araxal washaa'iqu bishiinin mucjama waalqaaf allaxmu aladi waa hilibka uqtutica la googooyey liyuqadad minhu si loo qalajiyo si loo oodkaceeyo oo kalaanka markaa looga dhiga darteed hilibka inta la jarjaro la googooyo kabacdina qoraxda la dhigee la qalajiyo si looga dhigo luqmad ama oodkac kaasaa markaa la yidhaahdaa wallaahu aclam laakiin ilaahay ayaa yaqaana xaqiiqada wa can asmaa binti yasiid radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa kum qamiisi rasuuliillaahi rasuulka ilaahay qamiiskiisa kumkiisa ilaa rusuquu markaa ahaa rasuq asagaa noo fasiri doono rusuqee rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasan nebiga qamiiskiisa mar allaala marka saa loo gashto oo gacanta gacmo dheeraha meesha sacadda lagu xirto gacanta midigta ah ama bidixda labadaba ay noqoto laba laf baa jirtaa marka meesha shaatigaaga ama cambuurka gacmo dheeraha ama saakada markuu gacmo dheer yahay meesha uu ku eg yahay labadaa lafood macnaha gacanta inta lulata xaggaasay jirtaa inta dheerna xaggaasay jirtaa labada lafood baa u dhaxaysaa meeshaasu soo gaarahayay kumka khamiiska nebiga sala allahu calayh wasalam wa qaala xadiidan xasan buu yidhi wاlrusuq bisaad wاlrusuq bisiin aydan labada waa la akhriyaa huwa mufasilu almafsilu wsaacibi waa mafsal waa xubinta u dhaxaysa kafka iyo saacidka kaf waa inta lulataa saacidkan waa lafta gacnaha gacanta inta dheer baa la yidhaahdaa meesha u dhaxaysa ayaa rusuq markaa la yidhaahdaa marka meeshaasuu gaarahayay qamiiska nebiga dhabarkiisa sala allahu calayhi wasalam wa can jaabir bni cabdillaah xadiid aad yaad u dheer waay riwaayado badanna leh meesha bal haynoo joogta caawo bilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala